alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wcala aalihi wasaxbihi wasalam kitaab aliimaani walnuduur oo sawaaidda cibdat laxkaam kaynu qaadan doonaa in sha allah wacan abi muusa radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam inii wallah in shaaa allahu laa axlifu calaa yamiini faaraa gayraha khayra minha ilaa ataytu aladii huwa khayru wataxalaltuha وعn abi muسى radي الlahu عanهu qal qala rasuul الlahi salى الlaه alay sl slk wuxu uhi inii anigu wallah allan ku dhaartee haddaan nebi maxamed ahay in shaaء allahu ilaahay markuu doono laa axlifu ma dhaarto calaa yamiini dhaar kuma dhaarto oo fa araa ma arka kayrahaa iyada mid aan ahayn oo khayran minhaa ka wanaagsan ilaa haddaan dhaartana ataytu waxaan la imaadaa oo aan arko tii ka wanaagsanayd ataytu waxaan la imaadaa aladii shaygii huwa khayrun wanaagsanaa wataxalaltuhaa dhaartiina waan ka kafaaro gurtaa waan xalaashadaa oo macnaa waxa weeyaan ukafiruhaa xadiiskan wuxuu si adkeynaya xadiis hore aynu bulqaba soo aragnayoo isagoo qofkii dhaartay oo shay ka dhaartay dee dhaartaa inuu fuliyaabay ahayd laakiin waxaa iska dhici karta shaygaa uu ka dhaartay inuu la yimaada inay wanaagsantahy markaa nebi maxamed ba aleyh isalaatu wasalaam arrintaa macallin noogu aho waan dhaartaa buu ihi haddana waxaan arkaa shaygii aan ka dhaartay inuu ka wanaagsanyay kii kale waan la imaadaa shaygaa khayrka oo dhaartaasi ima diido laakiin dee dhaartu way weynayd arrinkeedu u cuslaaye maxaan dhaartii ku sameeyaa kafaara oo ataxalaltuhaa markaa shay wanaagsan oo kale tusaale ahaan hadduu qof idhaa ama matalan dee silat raxim iyo wixii lamid a ah ku dhaarto inuu arkana ay arrintaasi wanaagsan tahay iyo wixii lamidood ah faraha badan inuu daartiisii ka kafaara gutaal qaatay horey nuu soo maray ma kafaaradu horreysiinaya mise shayga ku noqoshadiisu horreysiinaya haye haye labadu way u maxaa usii wanaagsan ya inuu kafaarada horeysiiyo usii wanaagsan ini anigu wallah allan ku dhaartee in sha allahu markaad dhaarta u iminka rasuulku waa ta'kiid isagoo qofkii dadkii qofka marka lagu sii adkeynayo kala hadalka adad unta ad adkeynaysa waa wallahi da horaan sheegina in ilaahay markuu doono laa axlifu ma dhaarto calaa yamiini dhaarku ma dhaarto oo fa araa hayraha ma arka iyada mid aan ahaynoo khayra minha ka wanaagsan ilaa haddayn dhacdana ataytu waan la imaada aladii shaygii huwa khayr wanaagsan aw taxaalaltu waxaasha ataytu bihamsatin waaxida wa bimacna ja ata ah, haddii la hahdana bimacnaa acda we wacan hurata radi allahu canhu can nabiyi sala la ala sl wuxu qaala sulaymaan bini daawuud calayhim asalaam nabiy llaahi sulaymaan wuxuu yihi calayhim asalaam laaufana kuu wareegay oo ku wareegay aleyna tacaawa calaa ticiina imraatan sagaashan dumar ah u galmoon doonaa talidu way dhali doontaa kullu imra'atin mid kastoo min iyaga ka midina hulaaman wiil bay dhali doontaa wiilkaasoo yuqaatilu u dagaalamo fi sabiili illah alla dirtuu dagaalamo mujaahida faqiila lahu waxaa lagu yihi qul waxaa tidhahdaa in shaa allah nabiy llaahi suleyman waxaa lagu yihi in shaa allahu dheh falam yaqul ma odrhanin fataafa bihinna dumarkii dhammaantood wuu ku wareegayoo falam talid may dhalin minhunna iyagii ila imra'atun haweeney mooyaane waaxidatun keliya nisfa insaanin insaan barhkii bay la timi ataa ilma dhamaystiran muu noqon kaasina qaala wuxuu yihi saxaabigu faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu yihi low qaala hadduu odhan lahaa in shaa allah hadduu ereygaa isticmaali lahaa lam yaxnath dhaartaasi kafaaro ugama baahdeen wa kaana dalika arrinkaasina wuxuu noqon lahaa darakan gaadhid buu noqon lahaa lixaajatihi baahidiisi arrinkiisii uu doonayey oo dumarkaasi dhammaantood way qaadila qowluhu qiila lahu qul in shaa allah yacni qaala lahu lmalak malagii baa ku weyey almalak xadiiskana wuxuu tilmaamaya lafdiga in shaa allah hadduu qofku dhaarta raaciyo oo shaygii aanu samaynin inaan aanu ku dambaabaynin hadduu raaciyo in sha allah waayo de in shaa allahu waxay tilmaamaysaa shayga aan ku dhaartay haddaanu ilaahay doonin sameyn maayo hadduu ilaahay doonana waa sameynaya marka haddii aanu shayga dhici aanu dhicin tacliiqaasaa uu ku xidhay marka hore ya in shaa allahu tacliiqan wey hadduu ilaahay doono arrinkaasi iyuu ku xidhay iyo weyaan haddaanu ilaahay doonin markaa nabi llaahi daawuud ilaahay subxana wa tacaala ambiyada awood buu siiyay ragga kale ay ka awood badan yihiin sida saxaabadu ay hahdeen rasuulka waxaa ku sheekeysan jiray nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam inuu soddon raga la awoodi soddon raga in la awoodi ambiyada kale saaso kale nabiy llaahi sulaymaan waxaaba la sheegay markaa inuu kun dumara lahaa oo dee addoommadii iyo kuwii kale iyo iskugu jiray oo ilaahay subxana wa tacala de waxalaaliya haddaba arrin niyad wanaagsan buu hayo wuxuu yihi boqol dumara ama sagaashan sagaashan ku qoran oo dhammaantood wiil la yimaada marka in allahu hadduu odhan lahaa la mixnaas ma dambaabeen arrintan dee uu sameeyey bo qadar ilahi un bay ku dhacday oo ma imanine oo dee kafaara laguma laha ficil ahaan uu sameeyey laakiin hadduu in sha allahu odhan lahaa arrintaasi waxay xaqiijin lahayd wixii uu doonayey ee qul in sha allahu cidda ku tiri waa malagii ama waa lisaa ama qofka saaxiibkiiya in sha allahu qofka markaa inuu idhaahdo waajib maha in sha allahu idhaahdo waajib maaha walow mustaqbalka markaa qofku markuu wax sheegayo dhaarbayo dhaarina waxaasan samayn doona inuu in sha allahu ay tahay walaa taqulana lishayin inii faacilu dalika gada ilaa an yashaa allah waxaasan samayn doonaa ha odhanin de inaad tirahda in sha allahu mooyaane saasuu hadalka u dhacaya qala sulayman bn dawud عalayhim الsalaam laa طufana leylata calى tisciina imraأata talidu kula imraأati minhuna gulaama yuqatilu fi sabiili اllah halkaa waxaa laga qaadanaya qofka guurka markuu guursanayo iyo mucaamalada ehelkiisa iyo reerkiisa iyo inuu dee wax wanaagsan niyoodo oo khayr baa dee guurkii ku jira faqiila la waa la qul allah malagii baa ku yihi amba ciddii kale falam yaqul ma odhan fataafa bihina falam talid minhuna ila imraat waaxida nisfa insaani ba iyaduna ti xadiis rasuulku wuxuu kulaa riwaayadka kale hadduu in allah odhan lahaa dhammaantood way qaadi lahaayeen waanay dagaalami lahayen bu nebig ala fursaana iyagoo rag dagaalamaya mujaahidiina ayay intaasiba iman lahaayeen faqaala rasuulu sal sl low qaala in shaa allahu lam yaxnath arrintaa kafaaro loogama baahnayn inkastoo nimkaba kafaaro looga baahnayn lakin haddana kuma dembaabeen oo kale weya wa kaana dalika darakan arrintaas waxay noqon lahayd gaaritaan lixaajatihi baayadii si uu gaadho oo ah sagaash inay dumarkii qaadaan oo dabeetana ubadkiina ay meeshii yimaadaan qowluhu qiila lahu qul in sha allah yacni qaala lahu lmalak baa ku yihi marka ereyga insha allahu dhaarta in la raaciyo way wanaagsan tahay haddii markaa insha allahu raaciyana kafaaradii inay ka dhacayso amba aanu dembaabeyn qofkii wacan cabdillahi mascuud radi allahu canhu qal qaala rasuulu llahi sala allahu man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar joojin ah yamiini xabsin oo yaqtadicu biha uu ku goosanayo maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa uu ku goosanayo huwa isagu fiiha dhaartaa dhexdeeda faajirun uu yahay muctadi mid xadgudbay oo faasiq oo been ku dhaaranaya laqiya allaha wuxuu la kulmaa qofkaasi alleh wa huwa isagoo alleh calayhi qofkaasi qabaanun u cadhaysan wanaزlat waxaa soo degtay in aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi aymaanihim hamana qaliila ulaaika laa khalaqa lahum fi laakhira dhaartan oo kale waynu soo maray isla kitaabka buluqaynu kusoo maray maxaa loo yaqaani yamiin alkhamuus limaada sumiya yamiin alkhamuus bihada lism oh, haye haye haye ya naartay u sababta sax wey haye haye liannahaa tuqmisu kamasa yadahu fi linaaya matala wey weelkii biyaa dhex gelin lianmisu saaxibahu fi الnaar wahiy alatii yaqtadicu biha maala mri'in muslimi weyaan oo dee dhaaru ku goostay beena uu sheegay o marka qaar ba waxay dhahdeen ku dhimo maxay dhahdeen ku dhooro ku qabso ku qadi mayside <laughs> iyo ku dhaaro ku dhiman mayside de haddaanu ku dhimanin adduunyada intuu joogo loo seeto dheereeyo soo meel darano oo kale ma jirto aakhira la idhahda ya meel loogu kala goyn doonaa jiri doonta alyowma tubla saraayir maalinta wixii la qarsanay dibadda lasoo dhigi doono markaa yamiinu sabri namika waa oo sabri maxaa loogu magacaabay dee xoolihii baa lagu joojinaya sabrigu muxuu asalkiisu xabsiga soo maha markaa waxaa leeyahay qof dhan oo muslim laga yaabaa xoolo uu lahaa dhaarin lagaga qaado inta halkaa la joojiye xoolihii oo qof intuu qaato la dhaaro caddaynkaas oo u keensan oo la dhaa ku dhaara oo ku dhaarto huwa fiiha faajir ilaahay u cadhaysan ihbaatu sifati اlqadab lilah qof ilaahay u cadhoodayna waa kabaairta weeyaan haddii shayga qadab iyo la raaciyo waa kabaair waana qof dhaartii ilaahayba ilaahayba lagu aaminayey qofka maxaa lagu aaminay xoolaha uu ku qaatay weynida ilaahay la weyninayo kan xoolaha li wuxuu uga tegey dhaarta ilaahay buu ugu dhaartay kanina weyneyn isagoo ilaahay la waan weyneynaya ayuu xoolihii qaatay marka wuxuu ku iibsaday ilaahay ballankiisii iyo cahdigiisii aayadda inta daba waliba si wa aymaanihim hamana qaliila aakhira khalaaq ma laha aakhira khalaq ma laha dina qofkaasi waa gaal ama kabaairta waaweyn buu leeyahy وعن cبد لله بن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم man xلفa qofka dhaarta calىa yamiini صbrin dhaar uu ku goosanayo dhaar wax ku xanibayo dhaar joojin ah lasoo golo joojiyo golo joojisa oo yaqtadicu biha uu ku goosanayo maal amrii muslim qof muslim maalkiisa huwa isagu fiiha dhaartaa dhexdeed faajirun uu faajir ku yahay laqiya lahu alayhi laqiya allaha yowma alqiyaamati laqiya allaha huwa calayhi qadbaan isagoo ilahi cala sm kura wacan haabit bn daxaak ilansaariy radi allahu canhu anahu baayaca rasuula llahi sala allahu alay waslm taxta ayuu heshiis la gelay geedka hoostiisa o ana rasuula llahi sal lay slm qaal wuxu uhi man xanafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar bimillatin diin ku dhaarta keyr islam islaamka aan ahayn kaadiban isagoo been sheegaya mutacamidan u kasaya fa kamaa qaala a waa sidii uu yihi waman qatala nafsahu qofka naftiisa dila bishayin shay ku dila cudiba bihi waa lagu cadaabaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaysa calaa rajulin qofna korkiisa ma ahaanin nadru nadar fii ma laa yamliku waxaanu haysanin wa fii riwaayatin walacnu lmu'mini muuminka nacdashiisu ka qatlihi dilkiisa kale weyaan man xalafa calaa yamiini bimillati gayr islaam ka kaadima mutacamida fahuwa kama qaal qof hadduu idhaahdo waxaasi hadday sidaa iyo sidaa yihiin yahuudi baan ahay ama nasraani baan ahay hadduu idhaahdo oo uu og yahay inuu been sheegayo oo og yahay uu is og inuu dee been sheegayo wahaa waabuu ku gaaloobayaaba ayaa xadiisku macnihiisu noqonaya ila wuu bareeraya muxuu yihi waxaasi inaanu tiir ahayne uu bir yahay inaanu bir inuu yahay inaanu sibir ahayna uu bir yahay baan ku dhaaranaya waanu ogyahay oo kii sameeyey haddanawyaan dhisay oo tusaale dhe wax waadix arkayo ayuu hi wallaahi shaygaasi haddaanu sida ahayn yahuudi baan haba nasraari baan hadduu ogyahay inaanu hadduu moodayo saa ismoodsiinayana wuu dambaabaya markaa laftigeeda maxaa yahuudinimo iyo nasranimo keenay meesha dambi weyn bu ku dhacay markaa kalena diintaba aynu ku baxay ayay noqonaysa culimadu kule sharax sharax dheeraadana way saareen waad sii eegi doontaa axaadiista oo kaadiban mutacamida labada erey fa huwa kama qaala buna beenna wuu sheegayaa isagoo been sheegay marka qaar aan isogeyn hadduu doono ismoodsiis ku dhici karaa mutacamida weliba u qastay ukasay arrinkaas mutacamid qofka naftiisa shay ku dilo waa lagu cadaabaya yowma alqiyaamati waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama hadduu midi iska taagay midi baa laga taagaya hadduu buur iska soo tuuray si xadiiska ku jirtayna buur baa laga soo tuuraya hadduu sun cabeyna sunti in la cabsiinaya marka qofka naftiisa dilaa de waa arrin alla sawayay nacuudu billahi min dalik walaysa calaa rajuli nadru fi ma laa yamliku intuu noo soo qaatay imika waa intaas iyo inta hore walaysa calaa rajuli nadru fi ma laa yamliku waxaanu qofku haynin dee nadar laguma laha ee ma kafaara lagu leeyahay mise laguma laha waa misle aynu hore soo sheegnay kafaara laguma laha kaas hadduu yidhaha fooqaas oanu isagu ahayn waan sadaqadaysanaya neder waxaan ku lena sadaqayso walacnu lmumin kaqatlihi qofka muuminka in la nacdalaa ma banaana waayo nacdashu macnaheedu waa maxay ilaahay naxariistiisa kaa fogeey qof naxariista laga fogeeyeyna oo aan ilaahay uba naxariisanaynin muxuu noqonaya dee qof helnoor noqonaya akri waxay ka dhigan tahay ereygaas xagga dembiga marka la eego min jihat limi weyn lacnu lmumini ka qatlihi xagga dembiga marka la eego ee de magna lagu yeelan maayo loona dili maayo arrimaha xaggaa kala mid maaha min hadi ljiha kala mid maaha waa min jihati alimi xagga dembiga marka la eego wفي riwaayaة wman idacaa ninka sheegta dacw sheegasho kaadibata beena liyatakahara biha si uu ugu farabadsado lam yazidhu اllahu ila qilata ilaahay uma siyaadiye ilaa qilatan yaraan mooyaane xoolihii wa kasii yaraadaan waa kaa iminka soo marina tusaale ahaan ku qabso ku qadimay sidaasoo kale wuxuu isleeyahy si aad wax badan oo xoolo badan aad u hesho dee kolba shay iskaga dhaaro kolba qof wax ku ujeedadiisuna waxay xoolo badan ha markaa markay dadkii uu ku qabsaday caddayn waayaan ayaa isagii loodhanaya ku dhaaro waa la siinaya markaa isagu waxbadsu islahaaye waxbadso waxbeel bay dhashay xagga ilahay bay ka noqonaysaa barakadun baa ilahay ka qaadaya waman iddaa ninka sheegta dacwan kaadiba sheegasho beena ou leeya waxaasaan leeyahay isagoon lahayn ujeeddaduna ay tahay liyatakahara waa laamu tacliilkii liyatakahara biha si ugu lam yzimhu llahu ilaa qilatan ilaahay yaraan mooya wa kaloo siyaadin maayo barakadu markaa waxay ku jirtaa khayrkii oo inta uu haystee wanaagsan baa ilahay u barakaynaya qofka hadduu isilaaliyo u iswanaajiyo baabu nadri wacan kacb bn malik radi anhu qala wuxu qultu ya rasul lah rasuulka ilaahiyow ina min towbatii towbadeyda waxaa ka mid ah an ankhalica inaan ka dhex min maali maalkayga sadaqatan xaala kownihi sadaqa xaalo uu yahay sadaqo ila اllahi wa ilaa rasuulihi ilaahay xaggiisa iyo xagga rasuulka aan u sadaqadaysanaya faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm rsulku wuxuu uhi amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga barhkii fa huwa khayru laka sidaasaa kuu wanaagsan fahuwa khayru laka kacab ibn malik qisadiisu way dheer tahay xadiiska bukhaariga ee ku jira aad kaba dheer waxa uu ka mid ahaa saddexdii ilaahay subxaana watacaala ku sheegay suurati atowba sooma ahayn wacala athalathati aladiina qullifuu markaa isagoo indhabeelay oo inankiisi hogaaminaya waqti dambe kacb bn malik alansaariy alkhasrajiy oo indhabeelay buu ka sheekeeyey qisada nin isagu munaafaqa ma ahayne waktiga xilligan ugu xooga badnaa baayahay buui yani ugu dhaqaalaha badnaa laba gaadiidaan isku keenay buui weligiina hore iskumaan keenin sanadka markaa rasulku ala slat slam horuu sii sheegay buui dagaalkaas ugaliy meel kalu sheegi jiray lakin kan toos buu usheegay bui si loo sii diyaargaroobo way safarka la gelaya fogiyo tabuk waa dee meel fog baa la tegaya markaa maalin kasta waxaan is ihahdaa bui waad waad gaari doontaa waad diyaargaro berri baad diyaargarooba siduu ujiitamayey ayaa ciidankiiba dhaqaaqay haddana wuxuu yiri waad gaari doontaa xoog baa sida sidii u baaba laga tegay markaa dee munaafiqiinta iyagu markii uu rasuulku soo noqday alayh isalaatu wasalaam been bay sheegeenoo dhaar meeday dee rasuulku markaa ilahay buu tala saartay qulubtooda laakiin rasuul alla alla waxay reebay ma jira san u baxba dee anigu hawshaasi ugu dhacday buu sheegay marka inuu munaafiqiin kale ayaa dee shaki ku jiraa meeshaa markaa rasuulku ala sla ninkan run buu sheegay bui konton habeen ba almuhim qadiyadaasi way dheer tahay markii ilaahay ka towbad aqbalay farxad buu ismadax maray isagii labadii saxaabiye kale oo hilaal bin umaye muraarata bin rabic loodhan jira dabeedna waxay yihi anigu rasuul waxaan nadar ku galay hadduu ilaahay iga toobad aqbalay wax allo waxaan xoolahaysayna sadaqadhiso rasuulku markaa wuxuu ku hi maalkaaga qeyb kamida ah iska hayso halkaa waxaa laga qaadanaya qofku inaanay banaaneyn maalkiisa dhammaantiin wada sadaqadhiso haddii uu ku nadrana nadarkaa inaan wada fulinayni wax kamida ah hadduu fuliyo maalkii in uu nadarkaasi ansaxayo maalkii dhammaantii hadduu waxaan nadar ku galay inaan maalkayga dhammaantii sadaqadaysto waa inuu wax kalmida ah la soo haro nadarkiina wuu ansaxayaa waayo rasuulku kuma odhanin nadarkaagu ansixi maayo ee amsik caleyka bacda maalik fa huwa khayr lak saasaa ku wanagsan bui maalka wax kamid a ah. iska hayso yaa min tawbati wax kamid ah anaan khalica khalaca thawb maradii buu bixiyey weeyaan oo kale asalka in khalaca can shay khulci baynu soo aragnay waa ka ya rasul ina midhobitaana khalic ayna ka dhex baxo min maali sadaqatan ilahi warasuulih siduu maalka gebigiisaba kadhaqaaqay ka dhaqaaqay oo kaliya oo kale un ilaahay inaan dartii u sadaqaliso iyo rasuulka anigoo de ku raacaya ilaa rasuulka sadaqa rasuulka mu qaadanayna xaaladda rasuulkii baa noolaa sala allahu alayh marka rasuulku inuu sadaqadaa meeshii uu arkaya maslaxaan isagu u dhigo faqaala rasuulu lahi sala allahu alay slam amsik caleyka bacda malik fahuwa khayru laka sidaasa ku wanaagsan wallahu aclam wxku asalaamu alaykum raxmat ullah